sakada maalkuba u tahay inaad maalka wax ka bixido maalka haddii aad bixido inkastoo nabigeennuna yidhi sala allahu calayh wasalam maal sadaqa ma nuqsaamin maa nakasad sadaqatu min maalin weligeed sadaqo maal ma nuqsaanima ilaahay wuu barakeeya laakiin cilmigu waaba ka sii horeeya waa xaqiiqo mar xaraf bixidaba waxbaa kuu kordha markaad akrido markaad diyaarido markaad inta kelimad haddaad iska hadlaydo waxba kuu kordhi maayaan laakiin haddaad wax soo diyaaraydo casharkaad aqrayda soo diyaarido muxaadarada dhiga soo diyaarido kelmadda wacdigaad soo diyaarido cilmiga baridda dadka aad barayda aduu kugu kordhaa adaa ka faa'iidaysana dadku intaysan ka faa'iidaysan marka cilmigu waa ku bataa zakaatlcilmi cilmiga sakadiisa addi gudo sakaata alcilmi cilmiga sakadiisa gudo saadican xaal aad midkii la jahra bilxaqi xaqa xaqa waa inaad kor ula jaartaa dadka waa inaad tahay qof u naxaya dadka ka naxaya qof walaalka muslim ah wax ka qaldayhi markaad aragto qaladka naaru ku gela qofkii waa inaad ka naxdaa waa inaad u sheegtaa si nasteexa ah naxariis ah walaalo waxaan waa kaa qaldan salaadaa kaa qaldan dahaaradaa kaa qaldan labiskaa kaa qaldan ganacsigaa kaa qaldan waxa ka qaldan si nusxi waa inugu sheegtaa xaqa waa inaad la jahartaa saadican xaal aad tahay midkii la jaaraya bilxaqi xaqa annaaran xaalaad mid farid badan bilmacruufi wanaagga nahaa'an xaalaad tahay mid reebid badan canilmunkari munkarka muwaasinan xaalaad mid isku miisaama bayna almasaalix masaalixda iyo walmadaari dhibaatooyinka waa inaad isku miisaantaa mararka gabal wanaagga haddaad sheegto dhib ka weynaa ka imaana markaasoo kale ma banaano inaad sheegta ma banaano marna haddaad sheegto maslaxa ka imaanayda markaasoo kale waa waajib inaad sheegto munkarka mararka gabal haddaad reebto waa reebmaya waa suulaya ama waa yaraana ama dhib ka imaanma waa waajib markaas inaad reebto hadduu suulaayo hadduu yaraana haddii aan xataa yuusan mas-uuline aan dhib ka imaahayn saddexda goorba waajiba ku yahay inaad munkarka reebto laakiin munkarkii hadduu ka imaana munkar ka weyn ma banaana ijmaacuuna ku soo raray maxamedulamiinu shanqiidi adwaa'ulbayaanka suuratu lmaa'ida aakhirkeeda yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum aayaddaa sharaxeeda ijmaac weeyuun culimmada muslimiinto dhan way ku ijmaaceen munkarka haddaad qofka ka reebto haddii munkar ka weynu ka dhalanaa ma banaana marka munkarka reeb adoo maraya maraatibtii nabiga uu sheegay sal اlahu ala maraatibtii nabigaad mare man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadi qofkii munkar arkaa gacantiisa ku suuliye hadaad adigu mas-uuliyad leedahay oo caruurtaadii waa eelkaagii waa gurigaagii gacantaad ku suulini ama mas-uuliyadaba alla kuu dhiibay madaxweynihii guddoomiyihii gobolka waaliyaalkii degmooyinkii qof kastoo ilaahay mas-uuliyad u dhiibo waajibay ku tahay gacanta inuu ku suuliye carabka markuu sheego hadday uga hari diidaan waa inuu gacanta uga suuriyo qofkii laakiin aadan adugu mas-uuliyad ku lahayn oodan adugu xukumin oo aadan mas-uul ka ahayn fain lam yasadix fabilisaanihi gacanta hadduusan awoodin gacanta ma awoodin markaad gacanta hadduusan haddaadan awoodin carabka ku suuriyo qof munkar ilaahay ka waxaan waa munkara iska ilaahay ka waa inaad u sheegtaa si nasteexa fain lam yasadix fabiqalbi haddaadan awoodin oo carabka aadan awoodin carabka markaadan awoodin waxaa ka mid ah munkarkii haddaad ka hadasho haddii munkar ka weynu ka imaana ma awoodid istidaacada sharcigaa saas wey munkarkii haddii munkar ka weynu ka dhalana ma awoodid istidaaca malhid markaas haddii khatar naftaada ay uga imaanaydana wujuubka kaa dhaca wujuubka kaa dhaca macnaheedu waa maxe haddaad iska aamusta ku dambaabmaydid haddaad sheegtana ajar shahiidaad leedahay haddii dhibaata kugu soo gaarto oo nabiga sala allahu alay slam wuxuu yidhi waxa weeyaan shuhadada qofka ugu weyn oo afarshahiid waxa weeyaan waa kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir qof sulda haysta oo madaxnimo haysta in xaqa agtiisa laga sheego qof sulda haysta oon ilaahay ka baqayn oo jaa'ir ah oo markaad xaqa sheegto dhibaato kugu geysana xaqa agtiisa in laga sheego waa shahaado darajada ugu sarayda darajada ugu weyn oo ilahay agtiisa wax looga helo waa oo adiga xaqi maxaa yeele nabiyaalka xal loo diri jiray xaqay sheegeen nabiyaalan ta la qabto aa madaxa miishaah laga saara laba cad laga dhigo nabiga sal la ala sl xaman dheer dhabarka looga saaray maxaa halkaas isagoo tukaay loogu ceejiyey nabiga sal la ala maxaa shan boqoloo kilomitr loo cayrinayy ta maka laga cayriyey intaas wax kale inay xaqay ahayd soo maaha marka xaqa inaad ku dhibtooto oo aad dhib u marto waa dariiqii nebi maxamed sal allah ala sl waa dariiqii nabiyada waa dariiqa markastoo kastoo salaada tukayd aad ilaahay ka baryayd ood leedahay ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim ilaahay ou igu toosi dadkii aad u nimcayda jidkooda oo ah nabiyaalka sidiiqiinta waa wadadii nabiyaalka iyo abubakar marka inaad xaqa sheegto dhib kugu soo gaaro waa wadadii ambiyada waxaa lagu gaaraa wax aan meel kale laga helayn oo ajara laakiin adugu waa inaad qof wax kale miisaamata oo meel walba sida u manaasibka aad taqaan naashiran xaalaa tahay midkii faafinaya lilcilmi cilmiga iyo wa xubi nafci waxtarka jacaylkiisa cilmiga dadka ku dhex faaf meel kastoo u manaasiba ku sheeg dadkana kayrka la jeclow inaad dadka wax tarto jeclow dadka inaad waxa weya u lahaato wax tarto oo maxaad ku tare waxaad cilmigaagaad ku anfice naar inay ka badbaadaan dadkii xoolahaagaad ku anfice wejigaagaad u gada iyo sumcaddaada waxa wey waa u shafeece qofkii dhibaata haydo ood wax u qaban karto waa inaad jeclaato dadka inaad wax tarto oo nafcigaaga aad faafido naashiran xaalaad faafinaydo lilcilmi cilmiga wa xubi nafci waxtarka jacaylkiisa wa badliljaahi sumcadda iyo wejiga dhiibidiisa iyo washafaacati ergeynta alxasanati wanaagsan lilmuslimiina muslimiinta loo ergeeyo fii nawaa'ibi alxaqi dhacdooyinka xaqa waxyaalaha qofka ku yimaada ee xaqa ee dhibaatooyinka dhacaya ah qofka waxaad anfici karto ku anfac wejigaaga ugad u ergee xoolahaaga cilmigaaga xoogaaga kulli waa inaad ku anfacdaa ah, fii nawaa'ibi alxaqa dhacdooyinka xaqa iyo walmacruufi dhacdooyinka wanaaga وcan abi hurayrata radi allahu canhu ana nebiya nabiga salى اllahu calيه wasalam qaala wuxuu yidhi idaa maata markuu dhinto alisaanu qofka inqadaca waxaa go-a camalu camalkiisa qofku marka uu dhinto waxaa go-a camalkiisa qofku intuu nool yahay buuga u furan salaadu tuka waa loogu qoraa askaaru akhrisana waa loogu qoraa qur-aanu akhra waa loogu qoraa xoolu la baxa waa loogu qoraa waa sooma waa loogu qora waa xajina waa loogu qora waa jihaada waa loo qora biru waalideynki qaraabo xiriirintii wanaagga dadka u sheega xumaanta u ka reeba wdaac qof nooloo muslima daaca u socota waxaasaa buuga u furan buuggaas marka daqiiqadu noolaadaba dana ugu jirta maxaa yeele ama dembi hore u qornaayo inta ka toobadkeenaa laga tiraa ama xasanu inta sameeyaa loo qora qofka noloshiisu waa fursad aan caadi ahayn intuu noolyahay maalinka uu naftu ka dhacdo buuggaas waa la laaba xasano lagu qorima dembi qornaana laga tirima waa arin katara fursaddii waa ka dhammaatay qofkaas laakiin waxaa jira dadaan fursadu ka dhamaahayn oo ayagiio qabri ku jira xasanadoodii la qora tiyaa nabigu sheega sal allahu alay wasalam idaa maata marka uu dhinto alinsaanu qofka inqadaca waa go-a camalu camalkiisa ilaa min alaain saddex maahane sadaqatin sadaqo jaariyatin oo socota intuu noolaayu wuxuu la baxay shay sadaqaa oo shayga daatadiisii waa baaqi noqonay nafcigiisuna waa socona maala masjiduu dhisay waa lagu tukana sadaqo jaariya waa e, inta qof ku tukanaa muslima ajira u socona maalan ceeluu qoday waa la cabaa qofki waa iska dhintay inta xoolaha cabeen bahalaha cabo dadha cabo ajira u socona e, barkaduu qoday biyo ka buuxsamaa sanad walba biyo galaa waa laga cabaa waa badan yihiin beeru tabca waa waqfay guriyunta dhisay uu guri inta dhisay wuxuu yidhi maala dulaab cilmiga ardada cilmiga barayda ha seexato guri inta dhisay yidhi qur-aanka lagu barto waa sadaqa jaariyaha ma joogsato kitaaba quraan kitaaba cilmi ama kitaaba quraanta waqfayuu yidhi ha la akhristo laga faa'iidaysto wadunta falayuu yidhi dadku ha mareen waa lama koobi karo isbitaaluu dhisan kaasuu leeyahay dadku ha ka faa'idaysteen muslimkaa lagu daweeyo wax alla wixii nacfigoodu shaygiioo daatadiisii baaqi nafciguna socona qofka shaygaas inta lagu nacfina ajra u socona waa sadaqa jaariya laydhah qofkaas ajarku ka goyma inta shaygaas lagu nacfina aw cilmin ama cilmi cilmigaasoo yuntafacu bihi lagu nacfina qofka cilmiyu dad baray cilmigii ama qur-aanuu baray ama cilmiyuu baray hadda cilmi qur-aankaaba ugu weyn qur-aanka wax ugu weynu ka mid yahy qofuu baray qofkii intuu ku camal fale ajara u socda haddii qofkii qof kale barana inta qofkaas kale ku camalfale ajara u socda inta qofka cilmigaas la kala dhaxla ajara u socda waa waxaan go-ayn waa waxaan go-ayn hadda bal fiiri waxa weyn abu hurayra xadiisu nabi ka wariyey annagu hadda maanta ku nacfayna kanaaba ka mid a soo ma jeedin abu hurayra ajira uga socda intaas bal fiiri weligiis xadiis abu hurayra weli inta laleeyahy ajira u socaa bal fiiri bal fiiri waxa intuu leeyahay ma garatay sidoo kaleeta a'imadii kutubta ay qoreen imaamu shaafici waa la akhrisana imaam maalik waa kana kitaabkiisa muwadac waa yaalla waa la akhrisana axmed bin xambal musnadkiis waa yaalla bukhaari a'imadaas kutubta ay wakhtigaas qoreen ilaa hadda la akhrisana inta la akhrisana ajira u socona intaas ajarow soconay marka taliifkaas cilmiga la alifo cilmiga ama ha la akriyo ama ha la alifo ama ha la duudo qof walba nasiibkiis intii ilaahay u gaarsiiyo qof waxa wey intuu nool yaha xoogaa u socona qofna markuu dhintay boqol sano kadib u socona qofa kun sano soca qofuu ebadkii socona waana ikhlaaska iyo ilaahay inta uu qofkan asagu ku deeqay oo ikhlaaskana badanaaba aa keena in qofka cilmigiisu aafo marka cilmin yuntafacu bih oo waladin saalixin ama caruur saalixoo yadcu lah u soo duceeya caruur saalixuu dhalay ilaw aabbay u naxariis ilaw hooyaday u naxariis intuu leey allow awowey u naxariis allow ayeeyaday u naxariis ajara u socaa ducadaas hadduu sadaqo bixiyo sax oo sharciga waafaqsanna ajara u socaa caruurkaas saalixa ood dhashay caruur faasida hadduu yahay iska faasida mooryaana haddee ducadiisa ilaahay ma aqbalo inamaa yataqabal lah minalmuta nacfi male kaas hadduu nool yahayna waa dhib hebeluu dilay hebeluu dhacay maantao dhan dhibaato u taagnow haddaad dhimatana xog talima xayl alla wax ka aqbalima inamaa yataqabal laahu min almuttaqiin ilahi wuxuu wax ka aqbalaa dadka ka baqa marka sidaas darteeda ilaahay lagama baryo caruure waxaa laga barya caruur fiican ilahay inuu ku siiyo duriyo dayiba oo hadday wax kuu sadaqaynayan hadduu kanu fiiri isbaaraysta wey waa canshuurqaad xoolihii canshuurta ay kuu sadaqay waba kuu tarin waxba kuu tarin in allaha dayibun walaa yaqbalu ilaa dayiban ilaahay waa mid wanaagsan wax aan xalaal ahayn ma aqbalo marka sadaqadiisii wax tarime ducadiisa la aqbalima qofka duu faasidya waxa weeyaan laakiin markuu waladku saalix yahay hanti xalaalow shaqaystuu kuu sadaqayna waxbay kuu tare waa kuu soo ducayna waxbay kuu tare qabriga adoo iska jiri kuu socona rawaahu muslima wariyey wa kayruhu qaala bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen haadihi alaau saddexdan saddexdan oo ah sadaqa jaariya iyo cilmi naafica iyo walad saalixa saddexdaas laa tajtamicu u kulmime ilaa lilcaalimi caalim maahane caalim albaadili bixiyey licilmi cilmigiis qof caalim ahaa oo cilmigiisa bixiyey qofaan ahayn saddexdan wada helima fabadluhu bixintiisu sadaqatun waa sadaqo sadaqadaasoo yuntafacu bihaa lagu nacfina hadduu cilmigii dadka baro waa sadaqo uu baxshayoo lagu nacfinaa walmutalaqii qofka ka qaata lahaa sadaqadaas oo cilmiga ka bartay ardayga cilmiga ka bartay ibnu waa caruur caruurkoo lilcaalami u sugnaaday oo waxa fii tacalumihi barashadiisa ayuu ilmay ugu yahay ama ibni ugu yahay alayhi korkiisa uu wax ku bartay fii tacalumihi barashadiisa oo ibnigu uu wax bartay calayhi calalcaalim uu wax ku bartay marka cilmigiina waa yahay sadaqadiina waa yahay ibnigiina waa yahay saddexdii ajar baa u soconay marka laakiin cuthaymiin wuxuu yidhi ajarkii ha u socdo ardaygii uu waxbarayna ha u soo duceeyo laakiin xadiidkan sadaqada uu ka hadlaya cilmiga maaha saddex jinsiyo kala duwan uu ka hadlaya manahan xadiiskaas in lagu fasiro xadiiska waa in saddex jinsi lagu fasiro sadaqo waa gaar cilmi aad dad bartayna waa gaar ibni aad ushoo kuu soo duceyna waa gaar saddex kala duwanu ka hadla marka cilmi haddaad bartay qof ama diin aad bartay diinka baridii ajaraad ka hele kii aad bartayna waa kuu ducayna sidaas aad wax ku heshi laakiin cilmu yuntafaqu bihi keliya waa intaas sadaqadii waa baab gaara waladun saalixna waa waladtu nasab ee eh, eh, hadda loolama jeedo weladka daalibka loolama jeedo marka in wixii o dhan lagu fasiro waxa w ardayga waxaa ka fiican saddex kala duwan inuu sidii nabigu ka dhigay waa saddex kala duwan waa oo saddex jinsi ah faxris ku dadaal calaa haadihi alxilyati sifadan laysku qurxiyo fa sifadan oo ah inaad cilmigaaga ummadda ku anfacdo ra'su hamarati cilmika cilmigaaga midhihiisa madaxoodii wey cilmiga aad dadka baraydo midhihiisi waa kaasa waa midhihiisii walisharaf اlcilmi cilmiga sharaftiisa daraaddeed fainahu cilmigu yaziidu waa ku kordhaa waa ku siyaadaa bikahrati اlinfaaqi bixinta badashadeeda mar kasoo bixida waa ku siyaada mar kasoo bixida waa ku kordhaa sharafta cilmigay ka mid taha wayanqusu waa ku nuqsaamaa maca alishfaaqi ku bakiilid la jirkeed haddaad ku bakiisho istira waa ka iska bixin cilmigaga iskaga sheegi dadku waa kula sinmaya sheekho naxwo noo akhri jira ilaahay jannaha ku abaal maray wuxuu dhihi jire kitaabka markaan akhra ayuu yidhi in allah intaan aqaana ardada u sheega ah, wadaadada gabalaa wuxuu yidhi xoogaay u sheega kitaabkan inta uu ka yaqaan qaybu u sheega qaybna waa la raara wuxuu rabaa ardayga inuu ka oqoog yahay mar walba <laughs> bal fiiri ardayga inuu ka oqoog yahay rabaa marka wuxuu yidhi qaybuu siinaa ardayga qaybna waa la haraa ah, gacan dambe hadduu yidhaa iigu celi ardaygii waxa w waa uu celina qaybu ugu daraa intii hore qaybna waa la hara weli marna intuu hayo wada dhiibima subxaan allah waxaana qalbi xuma kaas shiiku wuxuu yidhi aniga wuxuu yidhi intaan hayaan soo wada daynaa gacanta dambe ilaaha isoo siina qayb dheeraad ha qayb dheeraada alla isoo siina ha waana xaqiiqo halkuu ula haraa yaa u sheegay gacanta dambe inuu noolaana halkuu u haystaa ha subxaan allah marka haddaad ku bakiisho oo is tiraayaan wax kula siman la arag ha wax kula siman oo kula yaqaano saad u taqaan u yaqaan yaa la aragoo weliga adugu ka sido waa la dhimane inta kaa baaba inta yarta waa sheegi diidayna waa kaa lumi marka waa cilmiga bukliga baaba subxaan allah wayanqusu waa nuqsaana huwa cilmigu maca alishfaaqi ku baqiilidda la jirkeeda wa aafatu musiibadiisuna alkitmaanu waa qarinta barakadiisu waa bixinta aafadiisuna waa qarinta walaa taxmilka yay kugu xambaarin dacwa fasaadi zamaan zamanka waa fasaaday sheegashada la sheeganaa wa halabatu lfusaaqi iyo faasiqiinta haalib noqdo dadka u batay wa dacfu ifaadati nasiixa nasiixada waxtarkeeda oo tabar yaraaday can waajib iladaa gudashada waajibkeeda yuusan kaa xambaarin iyo walbalaaqi gaarsiintii wuxuu ku leeyahay dadaa waxay leeyiin zamankan waa fasahaaday waa zaman shirkiga iyo bidcada iyo macaasidu ay haalib noqdeen nasteexa waxaana maanta haaliba fusaqada dadka mujrimiinta oo fusaqada aha maanta dee awooddiile ayagaa faafay maanta nasteexaduna wax weyn tari maydo marka iska aamus ha isku dhihin saas saastaan tidhaahdo waaba sidii fusaqadu rabeene dad aamusto moogtahay fadiiladan markaad sheegto qofaa ilaahay ku anfaca adigana waajibkiiya kaaga dhaca aimada gobol sida ilim maalig o kale waaa soo baxday waxaa soo martay inta soo baxo war yaa raba cilmi naxwan baraa ta guriga bannaanka soo istaago war yaa wax u akriyaa hal xaba waaye ilaahay ou cilmi qarintiis ma ka baxay uu iska xaroona saasaa soo martay ka hor maanta imisaa ka faa'idaysaa kitaabkiisa cilmigiisa haddana adiga sideeda qalbi wanaagsan iyo juhdi la imow haddaad tidhaahdo maanta waxaa weeye fasaadaa batay dadkii faasiqiinta ahaa ee adduunka la wareegey maanta nasteexadu cidna kaa qaadin maydo adugu ha ku eedoobin iska aamus ee adiga waajibkiiaa dayacda waajibkii ku saarnaa waajibkii ku saarnaa aad dayacday kow horta waa ku dembaabe labo faasiqiintii arintaas waxayba u arkayaan fursa dahabiya waxay leeyihin ama ila adduunka faasiqa qofka mufsidka qofka mubtadica wuxuu u necab yahay wanaag in laga ag sheegayo ila haddaan wanaag laga ag sheegayn xumaantiisu muuqamay qofka xun Ah, mar hadda wax wanaag sheegahay la erag dadkoo dhan au noqona saas daraadde waaa la tuug wuxuu jecel dadko dhan inay tuuga noqdaan zaanigu wuxuu jecel dadko dhan inay zaanigi noqdaan maxaa yeelay qofku hadday dadko dhan zaanigi noqdaan isaga ma ceebaysana dadkiisuu ka midi laakiin hadduu keligiis tuug yahay ama zaanig yahay ama qamriyacab yahay isagaa ceebaysan saas daraaddeeda dad badan markay joogaan meel dadku fiican iyo bulshadu fiican tahay waa la dadkooda dhexda ka raaca isleeyaan lagula yaab hadhow hadduu tago oo uu tago meel oo dadku ay faasidiin yihiin oo maarata fasaadku qaalib yahay waddamada gaaladoo kale dadkiisu dhexa ka raaca xayl awal inuu takoor ummadda ka noqdo ka duunaado ooba uga jooga maanta waana sabarka u yidhahdaan culammadu waddamada gaalada dadka aada saddex shardiyaa laga rabaa shardiga koobaad maxaa ka mid a waddanka muslim markuu joogo qof diinta ku dhegan inuu ahaa maxay dhacay waxaa la ogsoon yahay qofkii awalba waddanka muslimka markuu joogay labalabacaa oo macnaha aan diinta ku dheganayn hadduu tago meel dadkoo dhan ay faasiqin yihiin ama gaala yihiin ex u dhowrana dadkiisu dhinac ka raaca ah, marka adduunka fusaqadu waxay ka jecelin lama arko in wanaag wax sheegaa la waayo ahlubidcu waxay ka jecelin lama arko wax sunno sheega in la waayo marka adiga ahlubidciya dantoodeed ka shaqayn faasiqiinta dantooda ka shaqayn daad xaqa la aamusto ha la aamusine sheeg xaqa ah, ha la faa'iidaysa maaya xayta walaa taxmilkaye kaa xambaari dacwa fasaadi zamani zamanka fasaadkiisa sheegashada la sheega wahalabat lfusaaq faasiqiinta haalib noqday iyo wa dacfu ifaadati nasiixa nasiixada waxtarkeeda yaraanta uu yaraaday yaysan kaa xambaarin can waajibiladaa gudashada waajibkeedii walbalaaqi gaarsiinta waajibkeedii fain facalta haddaad sidaa samaydo fa hiya arintaasu ficlatun waa qaab samayn acla waa laga fiican yahay ficla oo masdarhay waa hay-ad iyo qaab samayn waa arin yasuuqu ay ku tixayaan calayha korkeeda alfusaaqu dadka faasiqiinta adahab alaxmar dahabka gaduudan dahab casayba ku tixayaan waa arin fursad oo dahabiay u arkayaan waay macnaheed hadaad ah, tiraahdo maanta wax wax qaadaay lama arkaa layska aamus ah, qof walbow naftaa ah, qof walbow naftaa marka dahab casayba ku tixayaan kaas wax la helaba faasiqiinta agtooda fahiya arintaasu ficlatun waa qaabsamayn ficladaasoo yasuuqu ay ku taxayaan calayha korkeeda alfusaaqu adahab alaxmar liyatima si uu ugu dhammaystirmo lahum faasiqiinta alkhuruuju fallaagoobid cala alfadiilati wanaaggii ay ku fallaagooban fadiiladu waa diinkii iyo akhlaaqdii ficneed fadiiladii fadiiladii ku fallaagobayaanoo marka ay ku baxayaan markaasay ka takhallusayaanba rafcu liwaai radiila arinta liidata calankeeda in kor loo qaado taasaa ka imaanaya calanka in loo qaado zinadii iyo qamradii iyo shirkigii iyo bidcadii iyo caabcalanka marka babina ilaa wax hortaaga lama arke ah, laakiin kelimada yarta ee ikhlaaskaah ee runta ee qalbiga xasiinka kasoo soo baxayda kelmadaas nuuray wadataa awood macnawiyahay wadataa nusro ilaahay haysataa kelmadaas haddii la sheego waxbay tarayd wax weynay tarayd oodan adigu dareemin ah, qofkay anfacaydan kow adaa ugu horeey maxaa yeelay waajibkiiya kaa dhacay waajibkiiya kaa dhacay waajibka kodha marka ha isku dhihin waa la fasaaday ama fasaadka waa mid kala raba inaad islaaxido nabidaa alla soo diri jira ummad dhan oo gaala adiga ummad muslim sheegayda oo boqolkiisa badankoodu ay muslimiin bay yihiin qof qof hadduu isagu iska gaaloobay waa u gooni dad ummad iyada dhamu muslim wada sheegayda la noosha ka war xabadxabad ka gaaloobay kuma dhiiradaan in badanoo ka midu inay waddanka yimaadaan ma ujeedaan xabadxabad hadda meesha nairobi jooga oo soomaaliya goormaad soomaaliya imaanaydaan soomaliya hadda lama teegarayo waxay yidhahdeen markaad guri degto afartanka guriyoo kugu hareeraysan waa wada muslim saa loo noolaa karay hadda dacwa wadnaa dacwadaas marka qoysna muslim noqdo qoysna masiixi noqdo kirishtaan noqdo markaasaan ku laaban karnaa muqdisho saasay leeyi markaasaan soomaaliya ku laaban karna markaasaan tegi karnaa buldaanta soomaaliya beledkaan rabno laakiin laba qoysoo muslima dhexda kama degi karno saasay leeyi marka marka ayagii waxa weyaan dad ayagu muslimnimada sheega adoo dhex jooga waxa wey inaad tirahdo wax ma sheegi karo waa nasiib daro iyo doqonnimo gaalo aanba islaamnimo sheegaynaa inta nabi loo diro oo nabigaas ku dadaalo ayaa ilaahay islaaxiya qaar badan ama qofka nabi ahaynu daaciya inta aado ayuu islaaxiya buldaan badan caalamka yaa gaarsiiyey ah, nabigu jaziiratu carab ma dhaafin mogta ah, laakiin dadkii nabiga dhaxlay way wax caalamka gaarsiiye diinka marka waxaabaa la rabaa kuwa islaamnimo sheegayn inaad u sheegto ee dad islaamnimo sheeganaya inaad kala cabsato waa nacasnimo alaslu saadis wlarbacuun ciza culamaa harafta culmmada sharafta culummada asaadis wlarbacuun asalka oo afartan dhexeeya ciza culamaa culummada sharaftooda ataxali ilzam laasim ataxaliya ku sifoobid iyo isku qurxin bicizati اculamaa culummada sharaftooda isku qurxido صiyaanaة اlcilmi cilmiga la ilaalintiisa wa tacdiimuhu la weynayntiisa wa ximaayaةu janaabi cizihi sharaftiisa dhinaceeda oo la ilaaliyo wa sharafihi sharaftiisaoo la ilaaliyo intaas laazim ilzam laazim ataxaliya isku qurxin bicizati اculamaa aad isku bicizati اlculamaa culammada sharaftooda aad isku qurxido wahiya siyaanaة اlcilmi oo mubtada inta lasoo qarto qarar laga dhigo waxaa kaloo bannaan ilzam iskabda ataxalii mubtada ka dhigo ataxalii isqurxin bicizati اlculamaa culammada sharaftooda la ysku qurxiyaa siyaanaة اlcilmi waa cilmiga ilaalintiisa mubtada ka dhigo qabarkooda iyadaana ka fiican waa le alaslu cadamu taqdiira le asalka waa ina waxba lasoo qadarin saasaa ah kalaam alaslu fi اlkalaami cadamu taqdiir saasaa ah ataxali isku qurxin bicizati culamaa laysku qurxiyo siyaanat اlcilmi waa cilmiga in la ilaaliyo watacdiimu wain la weyneeyo waimaayatu janaabihi wa ximaayatu janaabi cizihi sharaftiisa dhinaceeda waa in la ilaaliyo wa sharafihi sharaftiisa waa in la ilaaliyo wa biqadri maa shay qadarkiis tabduluhu aad ku bixido fii haadaa ilaalintaas a yakuunu uu ahaanaa alkasbu kasabka minhu cilmiga xaggiisa aad ka kasbato ka faa'iidaysiga aad cilmiga ka faa'iidaysato waxay la ekaana intaad cilmiga ilaalido iyo waa min alcamali ku camalfalid bihi cilmiga aad ku camalfasho cilmiga intaad wax ka faa'iido inta aad ku camalfasho waxay la ekaanee inta aad cilmiga sharaftiisa ilaalido sharafta cilmiga intaad ilaalido wa biqadri maa shay qadarkiis tuhdiruhu cilmigii aad hadow ka dhigto ood qiimo tirto ah, hadow inaad ka dhigto ood cilmigii qiimo tirto ayuu yakuunu noqonaa alfawtu tegidda cilmigu kaa tago cilmiga nacfigiisii iyo faa'iidadiisii waa kaa tegaya waxaana kaa tegaa qadar la eg intaad adigu hadur ka dhigtay ood qiimo tirtay ood ilaali diidday walaa xawla xeelad aan dhibaatooyinka uga wareegsanno nooma sugnaan walaa quwata awood aan wanaagga ku jiidanno ku qabsanno nooma sugnaan ilaa billaahi ilaa illaah ilaahay kaalmadiisa maahane allah alcasiisi haalibkaa allaha alxakimi xikmada badanoo shay walba meesha u manaasib kaa dhiga waxaa laga rabaa cilmiga ihaanada inaad ka ilaalido ah, waa inaad kala taqaan cilmiga ihaanada ka ilaali iyo tawaaduc labadooda waa inaad isku haysataa adoo tawaaducaya haddana ilmiga dulliga ka ilaali ah, cilmiga ha ihaanaysan wacalayhi asalkaas haddaan qabanna marka faaxdaar ka digtoonow an yatamandala inay mindiil kaa dhigtaan ama tiish miyaa tiraa bika adiga alkubarow dadka waaweyn kan afka layskaga tiro mindiil inay kaa dhigtaan dadka waaweyn iska ilaali yaan afka layskaga kaa masixin calal calal oo afka mara layskaga tiro calalkaas kale yaan lagaa dhigin mindiilku waa midkaas waa marada markii faraha iyo kaaqoyo yihiin ama afka ha fasaleti fasaleti fasaleti soo ma jeedaa yaysan dadka waaweyn kaa dhigan madaxda aqniyada yaysan fasilati kaa dhigan oo ay iskaga tiraan afka maxaa loola jeedaa qofkan waa madax nin madaxa shay diin xumaaha la rabaa in la hirgeliyo dadkana waxaa la ogaya waa bulsho muslim ah diin annagaa diidnay arrinkaana la hirgelina haddii la yidhahdo ma socay arrinku ma socona maxaa la rabaa shaati diimeedaa loo gelina wadaad xooga cilmiga bartaa loo soo yeera markaasaa la sheeg haa hadda anagu diinka ma diidanin waxaa la rabaa marka arintaas oon maslaxa u aragnay aan rabna inaan hirgelinno bal hadde ka waran sheekh diinta waxay ka qabtaa ka waran diinka marka waa qof lasoo diyaariyey markaasuu le diinku ma diidana horumarinta ummadda ha diinku ummadda yaan la horumarin mala wuxuuna waa shuuciyad hadduu rabo waa shuuciyad waa dimuqraadiyad xoriyatulqowlka diinku waa ogoliy gabdho baarlamaan inay soo galaan diinku waa ogolyo ha diinku ma diidane horumarin u leeya ha waa wax las marka markaasuu hadla u leya hadde waa ka anagu diinka culummadaan uga dambaynaa wixii diina culummadaan nooga hadlashay annagu diinka ma rabno in lagu xadgudbo ummadda masaalixdoodan laakiin ka shaqaynaynaa wixii diinana shiiqaan noo sheegay waxaan diin rabinoo sharwadayaalaan annaga iska celayna <laughs> sharwadayaasha yihiin dadkii diinta ka run sheegay dadkii diinta ka run sheegay wixii sharwaraha annaga u taaganoo ka qabayna wixii diinana culummadaa noo sheegaydan uga dambayna marka maslaxaddan ummadda annaga ka mas-uula midkaana waa ganacsada waa taajir wuxuu rabaa ribada inuu ka shaqeeyo maaragta ribada inuu ka shaqeeyo ribadii marka ribaan ka shaqayna cidna kula ganacsami maxaa la samaynaa wadaadkoo a la rakiba markaasaa la leeyahay annagu ganacsiga in la hormariyana waa rabnaa diinka xuduuddiisa in laga gudbana ma rabno markaa sheikh ganacsiga nuucaasoo nuucaasa annagu diinka islaamka ku toomayne muxuu qabaa sharcigu de ummaddu ha ganacsato waa la yidhi ummaddu <laughs> ummaddu laa ilaaha ila ummaddu ha gana waa la yidhi khalaas intuu ka rabi markaasuu leey annaga fadwo sheikha noogu fadhiya wax fawdo iyo shar wadaoo annaga cadow nagu aho shirkad kale soo qofkii diinkii runtaa sheeg waa la shirkad kalea kiriisatay qaab kalaaba loo tiimbarayna tiimbaraabaa lagu dhufaa waxaa laleeyahy shirkada tartanaa dadkan ka dhexeeya warkama haydaan marka kuwa diidan kolleyba shirkado kale soo kiraysta iyagana hmm, tiimbarahaasa dhag layskaga siina si aan warkiisa dadku u aqbalin ma garan marka sufaha mid safiiho islaamta iskaga cayaaro dalqadihii saddexdaa ka dhammaadeen sheekh waxa waa siya iiga xumaatay waaba caraysna inaad tidhaahdo keliyu rabaa gabadhiyo saddex dalqo ku furo xaaraanoo zine ah la joog inaad tirado marka sheekh anugu culmadan adigaan ku jecela anugu fadwadaadaan jecela anugu sheekh culmada kale wax ma weydiiyo ha sheekh ka waran markaas maya hadday saas tahay waa kuwa xalaali rajciyeyso war waxaas iska ilaali waa ku jecelahay iyo waa waxaas diinta looguma jeclo qofna diinkan ka adigu ma ilaah yaraad oo diin dejiye ha subxaan allah ha ha xadgudbin fiiri marka wacalayha asalkaas daan qabanno faxga ka digtoonow an yatamandala bika inay fasaleeti kaa dhigtaan oo afka iskaa kaa tiraan alkubaraau dadka waaweyn oo waxa weya madaxdii iyo aqniyadii aw yamtadiyaka ama ay daabad kaa dhigtaan asufaw maangaabti kuwii maangaabta ahaa ee diinkoodu ku cayaarayaa raba inay qiil kaa raadsadaan oo fatulaayina aad u jilcdo fii fadwa fadwo aad ugu jilcdo ma banaanta waa banaanta aw qadaain xugun aad ugu jilcdo ow baxin baarid aad ugu jircdo ow khidaabin hadal aad hadlayd aad ugu jircdo diinkii aad xooga ka leex ka dabacdo xukunkii sharciga ahaa aad ka dabacdo iska ilaali ha ku dhicin godkaas walaa tasca hawla ordin bihi diinka ilaa ahli dunya dadka ahli adduunyada ee muluugta iyo aqniyada ah hala daba ordin diinka hala daba ordin walaa taqif hala istaagin bihi cilmiga calaa actaabihim albaabadooda guryahooda iridooda in la taagnaato guryahooda iridooda la taagnaato iska da ama xoogaa dhaqaale ka raba hal shay laba shay waa kala duwanta qof haddee daaci ah oo qofkan xujada u ogayo oon adduunyo ka rabin oo le shilinkaama rabo war diinka ilahay aan kuu sheegaya taas waa masalo gaara waa sax taas laakiin waxaad ka rabtaa qofkan madaxdaa aad dhaqaale ka rabtaa kursigaad ka rabtaa markaasaad albaabadiisa wareegayda waxa weeyaan daba socota iska daba qorayda taas way la diidaya Ah, oo ihaanada ihaano diineed waa ah, iska ilaali walaa taqifa la istaagin bihi cilmiga calaa actaabihim saas darteeda culummadii hore muslimiinta qaar inta madaxda u yimaadaan ay dhihi jireen caruurtayada iyo kaalay guriga ugu akri cilmiga markaasay dhihi jireen alcilmu yati ah, walaa yuta ilay alcilmu yuta ilay walaa yati cilmi waa loo tagaa ee isagu ma yimaado aday cilmi rabtaan imaada marka cilmiga waa inaad sharaftiisa ilaalida alcilmu yutaa ilay walaa yati cilmi ma yimaada waa la aadaa oo soo doonta cilmiga qofkii haddii aan arin kale haysato oo arin amni aan cilmigiina jecel oo diinkii jecel oo aan imaan karin oodan adigu adduunya adan ka raadinay haddee diinka inuu jecel la og yahay in loo tagaa dhibaato ma sharxana cusaymin saasuu ku leeyay laakiin kuwa ku ehanaysanaya kuu jeesjeesaya oo isku iljabinaya markaad u tagto xabad ha soo wacdin xataa iska daa kuwaas sharafta ay kaa qaadin wax aan diin rabin oon kayrlaawayaal ah oo markaad u tagto ishooskayga iljabinaya kuwaas inaad iska ag taagnaato oo iska ag qayrido waxa weeyaan istiraasha lagaa dhiganaya waa ihaano aadin kuwaas waxba ha aadin walaa tabdulhu cilmiga ha u dhiibin ilaa kayri ahli ehelkiisa cid aan hayn cidaan danihin cidaan danihin tafsiiran ku soo akriya ma dhegaysanayaan meesha iska sheekaynayaan telefoonada iskaga hadlayaan gurigooda intaa taga tafsiiran kuso akhriya wax tafsiir kaa dhegeysa al markaa yani tafsiirka waa in caduma haba weynaado qadru qofkaas qadarkiisu qofkaas magac kasta hala haado qadarkiisu ha weynaado mar hadduusan ehel u ahayn cilmiga ha siin marka wuxuu leeya cuthaymiin waxaa loo kala qaadaa qof raqba leh iyo qofaan raqba lahayn mideeda kale xataa dadkuna isku haybad maano qof waxaa jiro markuu yimaado ay ka hibaysanayaan kaas xataa inuu usoo sheego laakiin wuxuu ihi nin dhalinyar iska shaabaha tegey ha ku qoslaayaan markaasu ha saas waay diintu waa saas waa qayliyaa miskiinkii kaasoo kale waa arrin musiiba taas waa musiiba iyo ihaano dad laakiin jecel oo wuxuuna diinkii raba oo kule noo imo oo markaa u tagto u diyaar ah oo kaa qaadanaya wuxuu le waa loo tega waana la siina ilaa mararka gobol waxaa jir dadaan imaan karinaa jira oo sabab u diidayo marka waa loo tega marka wuxuu leeyahay yaan loo geynta waa la kala qaadaa cal ilaaq maaha wamatic ugu raaxee basaraka araggaaga wa basiirataka oqoontaada biqiraa'ati taraajumi taraajumta la akhrintooda tan waa midda ugu muhiimsan ee qofka noolayda qalbigiisa taraajumta culummada iyo saalixiinta inaad akhrido wamatic ugu raacee wamatic ugu raaxee basaraka araggaaga wa basiirataka oqoontaada biqiraa'ati taraajumi taraajumta la akhrinteeda iyo wasiyari taariikh nololeedyada taariikhnawaadyadaas iyo taraajimtaasoo lia'imatin imaamyaal u sugnaadeen imaamyaalkaasoo madow tageen oo dhinteen tara waxaad ku arkaydaa fiiha taraajimta iyo siyarka tara waxaad ku arkaydaa fiiha taraajimta badla nafsi nafta la bixinteeda fii sabiili haadihi alximaayati ilaalintan wadada lagu bixina cilmiga sharaftiisa ayagoo naftooda ku bixina ad arkay harafta cilmiga le oo naftu hayga dhacday cilmiga la ihanaynma iyagoole ah, naftu hadday barqada iga dhacdo ma la ihanaynayo cilmiga laa siyamaa waxaan maal lahayn man qofkii jamaca jamciyey muulan tusaalayaal tusaalayaalkoo fii sabiilulximaaye ku sugnaaday waddadan ilaalinta qaarku waxa waxaa jira tarjamooyin tusaalayaal badan jamciyey laa siyamaa waxaan maal lahayn man qofkii jamaca jamciyey muulan tusaalayaal kutubta oo taraajimta oo qaarka weliba tusaalayaal badan jamciyey tusaalayaalkaasoo fii haadaa fii sabiili ximaayati ilaalinta wadadeeda ku sugnaadeen wadaalikaasuna kutubta jamciyayuu kuu sheegaa tusaalayaalka wadaalikaasu milu kitaabin min akhlaaq اculamaa kitaabka la yidhaho kale weeye limuxamed sulaymaan u sugnaaday raximah اllah wa kitaab alislaam bayna alculamaa wاlxukaam kitaabka la yidhaahdo culummada iyo xukaamta islaamka diinka islaamka ee dhexdooda qaabku ku yahay licabdilcaziiz albedri ayuu u sugnaaday raximah اllah iyo wa kitaab manaahij اlculamaa fi اlamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar lifaaruuq asamuraa'i shiiqa la yidhahda faaruuq asamuraa'i shiiqaas ayuu u sugnaaday asamuraa'i macnaha asamuraa'iyi wey yaa nis waa u dambayda samuraadu waa magaalo sura man ra'aa ay ahayd asalka qofkii magaaladaas arkaa waa farxa wey markii dambaa sidaa laga waarju waxaan rajaynaa uri shiiku waarju waxaan rajaynaya an taraa inaad aragto adcaafa maa shay laalaabyaalkiis dakaruuh culammadaas ay sheegeen fii kitaabi cizat اlculamaa kitaabka la yidhaha magaciisa cizat اlculamaa waxaan rajaynaya inta culummadoosu sheegeen hadda kutubtaas aan ku sheegay laba jibaariyadeed inaad ka hesho markaasuu yidhi yasar allaahu itmaamahu kitaabkaas waa socdaahe taaliifkiisiiye ilaahay ha dhammaystiro oo ha fuudeeyo dhammaystiridiisa yasar allahu alla ha fuudeeyo itmaamahu la dhammaystiridiisa iyo wa dabcu dabcadiisa marka inuu asagu leeyaha ka muuqata laakiin aniga ma aanan arag ah, ma aanan arag ma aanan arag marka sidaa qaabkaas hadalku hadalku qaabka u socdo amed kitaabu asagu markaas wado sheekh maxamed saali uthaymiin sharaxa wuxuu leeya kutubta intaan arkay ugu wanaagsan waa rawdat lcuqalaa ah, kitaabkaas arday walba inuu akriyo rawdat lcuqalaa libni xibaan albusti kitaab maala maaha kitaab ajaaib le wey qulubtana dhisa waqad kaana alculamaau culummadu waxay ahaayeen yulaqinuuna kuwa u laqina dullaabahum ardadooda xifda qasiidati ljurjaani shiiqa la yidhahda jurjaani qasiidadiisa qasiidadaas inay xifdiyaan caliy bni cabdilcasiis almutawafaa sanata aaaa alhijriya saddex boqol sagaashan iyo labadii hijriyada ayuu sheikaas dhintay raximah kamaa najiduhaa sidaan qasiidadaas u helayno cinda cadadin tiro agtood tiradaasoo min mutarajimiihi sheekaas oo ah jurjaani culummada u tarjamayday ka mid a culummada ardadooda qasiidadaas waa xifdisii jireen qasiidadaas waa xifdisii jireen waa maطlacuhaa bilowgeeda saasaad mooddaa hadalku inuu yahay laakiin qasiidada bilowgeeda gabaygaanu kuma yaallo meel meesha ugu dambayd agteeduu ku yaallaa qaybtaas qasiidadu waa dheer tahay waa qasiido dheer waana inin dhigaa fakulqaydku fakulqaydka ayaa dhigaya ah, fakulqaydka dhigaya marka meesha meelaha ugu dambaydo ay ku keenayaan qasiidadu waa dheerta intaan kaliya maaha marka qasiidadaanay u laqini jireen qasiidadan ayay u laqini jireen qasiido la yaab badan oo cajaa'ibli waa wuu yidhi yaquuluuna lii fii kanqi baadun wainamaa ra'ow rajulan can mowqifi dulli axjamaa arannaasa man daanaahum haana cindahum waman akramathu cizatu nafsi ukrimaa walow anna ahla alcilmi saanuuhu saanahum walow cadamuuhu fi nufuusi lacadamaa wuxuu yidhi macnaha wuxuu aad uga fogaaday inuu dadka madaxda iyo dadka aqniyada daba ordo aad uga fogaaday waa ka bayra markaasay waxay idhahdeen ninkaan nin xirxiran wey wadaadkaas fadhiyada iyo ku arki maydid kuu imaamma guryaha kugu soo booqama xaafiisyada kuugu imaamma wadaad isagan iska xiranoo gooni socda wey ay yidhaahdeen tiyukaadu gabayga waa dheriya waxa wey gaajo naftu hadday iiga dhacdo cilmiga ihaanayma gabaygaasay ku jirtaa naftu hadday barqadii iiga dhacdo cilmigaan ilaalina isagay ku jirtaa wuxuu yidhi yaquuluuna lii waxay igu leeyihiin fiika waxaa kugu sugan inqibaadun xirxirnaan inqibaadku waa qof asagu tiisa iska wata oo aan dadka xaggooda usoo intishaarayn yaquuluuna waxay leeyihiin li aniga waxay igu leeyihiin fiika waxaa kugu sugan inqibaadun xirxirnaan wa inamaa wax kale maahan ra'ow waxay arkeen rajula nin ninkaasoo axjama ka joogsaday can mawqifi dulli dulliga meeshiisa meelaha dulliga loo istaago nin iska ilaaliyo ka joogsaday arkeen <laughs> hadda aniga xirxirnaan kale iguma jirto iyo dabeecad kulaylkale midna iguma jirto yaquuluuna lii waxay igu leeyihiin fiika waxaa kugu sugan inqibaadun xirxirnaan wainamaa wax kale maahan ra'ow waxay arkeen rajulan nin rajulkoo axjama ka joogsaday can mowqifi dulli arannaasa dadka waxaan ku ogaaday man daanaahum qofka u dhowaado iska daba qora haana cindahum agtooda oo ku ihaanooba h marka hebel xaaji markaasu isug qof kalaan la hadlayaa noo kaadiba markaas meeshuu iska taagay hadalka xataa waa bil hadalkiisu kelimadiisa xataa waa macno beesha iid ilah hana dulley aranaas dadku mogtahay dadnimada waa loo dhasha nin macalinahoo reer baadiye ah maata weligiis magaalada wax badan show arag meel yimid markaa waxaa isla fadhiya nin odayo duqa hadda waa dhinta ilahay ha u naxariistee oo dadkii la yidhi ah xajka lugtu ku aadi waagi lugta lagu aadi jira iyo nin qani ah oon weligiis xaji marka dadku xaaji xaaji ay leeyihin midkaan qaniga Ah, kan kalena xaaji waa la yidhahda markaasu inta yimidu salaamay kii reer baadiyahayo xajka lugta ku aadayu salaamay markaasu iskana fariista kii kale ma salaamin markaas xaajiga ma salaamti xaajiga xaajiga maxamed salaam wey markaasuu yidhi xaaji lacageedyada ma salaamno ah, xaj anu waxaan u aqaanay ah, xaaji xaramka qofka aaday oo soo xajiya anugu xaaji u aqaana wy laakiin xaaji lacageed oo lacagtu xaaji ka dhigtoon xaj ba tegin marka lacagtu marka dembi iyadu maaha qofku hadduu toosan yahay oo fiican yahay lacagna leeyahay dee waa la karaamayna la ihaanaysama ah, laakiin qof aan akhlaaq iyo diin lahayn inaad lacagta xaaji ku tiraahdo waa arin aad u khatara subxaan allah arrin aad u khatara ah, marka war xaaji lacageed kama salaamoy iska fadhiis hmm. aranaasa dadka dadka ayaan ogaaday dadka aan ku ogaaday aranaasa dadka waxaan ku ogaaday man daanaahum qofka u dhowaado iska daba qora haana cindahum agtooda waa ku ihaanoobaa waman qofkii akramatu ay karaamaydo cizatu nafsi nafta cizadeedana ukrima waa la karaameeya qofka asagu naftiisa sharfa oo meelaha dulliga iska ilaaliya oon dadka iska daba qorin qofkaas waa la karaameeya isagaa waa la karaameyna maxaa yeele isagaa isilaaliye oo sharaftiisa ilaashaday wuxuu yidhi walow ana ahlacilmi haddii dadka ahlulcilmigaa saanuuhu cilmiga ay ilaali lahaayeen saanahum cilmiga ilaali lahaa day cilmiga oo meelahan u manaasibkahayn ka ilaali lahaayeen cilmigu waa ilaali lahaa walow cadamuuhu cilmiga hadday weynay lahaayeen fi nusuufi nafyaalka oo ay waxa weeyaan shay qiimo badan ka dhigi lahaayeen lacadama cilmigaa weynay lahaa wuxuu yidhi bakar abu zayd lacadama bifatxi da'da ayaa la kordhigaa almucjamati dhibicda loo yeelay almushaalati oo carabka kor loogu qaado marka la akhrina lacadama mushaara waa goojo goojo waxa weya dadka reer migaa fahma hashi waa goojiday markay saynta kor u qaado mushaara waa saas haddana carabka goojo camala markii da'dii lagu dhawaaqa haddana carabka foodiis iyo ilkaa salkooda waxa weyn looga dhawaaqa carabkiiya kor u qaadma marka sidaas weeye mushaaladu laakiin uaymiin waxaad moodaa inuu xoogaa caaridayo cadama da'da in la fadxiyo oo wuxuu asagu u dabdinaa walow cadamuuhu fi nufuusi lacaduma ah, waa weyneelaha saasuu u dabdinaa laakiin wax diidaya male sida bakar abu zayd uu sheegay shicirkuna hadda fakulqaydka sida bakar ugu yaalla middeeda kale waxaa kutusaa sida bakar u dabdiya inay tahay sadrulbeytka fiiri beytka awelkiisa aakirka yuu ahaa faacilku cilmigu ah walow saanuu dadku hadday ilaalilahayn cilmiga saana cilmiga ilaalilahaa hum dadka soo ma jeedid haddana aakirka fiiri walow cadamuuhu dadku hadday cilmiga weynay lahayn fi nufuusi la cadama cilmiga weynaylah marka isku meelay ku socotaa marka wax maanica kuma sugna alaslu saabicu walarbacuun siyaanat lcilmi waa cilmiga in la ilaaliyo in balaqta haddaad gaarto in balaqta haddaad gaarto mansiban jago mas-uuliyad haddii lagu dhiibo oo qofkii waa dhici karta isagoo diintii bartay dana mas-uuliyad inuu qabto dii weliba hadda meesha diinta islaamka ay ka jirto haddee shakiba male wax wax loo dhiibayaba iyaga u badan marka ama qaadi ha aado ama wasaarad arrima diinad ha aado ama fadwa ha ahaato ama cadaalad ha ahaato haddii meel loo dhiibo qofkii jaga uu qabto ama mid kale ha ahaato in balaqta haddaad gaarto mansiban jaga ama mas-uuliyad haddaad qabato fatadakar xasuuso anna hablalwasli gaaridda xarigeeda ilayhi mansibka aad ku gaartay dalabuka waa dalbidi lilcilmi aad dalabtay cilmiga dalbidi aad dalabtay aa sababka ugu noqday mansibkan inaad soo gaarto ogow fa bifadli ilaahay fadligiisa uma bisababi cilmika cilmigaaga sababtiis aad balaqta ku gaartay maa balaqta waxaad gaarto min walaayatin mas-uuliyad ah fi tacliimi waxbarid aad mas-uul ka noqoto oo waxa weyaan ama macad ama se madaraso kale ama jaamacad meel waxbarid inaad mas-uul ka noqoto waxaad ku gaarta waa cilmiga aw ilfudya ama fadwada aw ilqadaa ama xukunka iyo qadihii me sharta ahaato waxa aad ku gaartay sabab waxaa kuga ilahay fadligiis weeye horta kadibna tacliimta iyo cilmigaad dalabtay wاlmru arrinku haakada waa siaas faacdi sii alcilma cilmiga qadraw qadarkiisa sii waxadahu nasiibkiisa sii min alcamali ku camalfalidda bihi cilmiga lagu camal falo oo wax weyn cadaaladii samee diinkii ilaali wanaagga amar xumaanta reer uga faa'iidayso mas-uuliyadda aad haydo diinkii dhaqangelintiisa uga faa'iidayso ummadda anficideeda uga faa'iidayso ummadda islaaxinteeda uga faa'iidayso mas-uuliyad aad haydo mas-uuliyaddaas ku soo martay fursad waxaad ka dhigtaa aad ummadda ku islaaxido ood ummadda ku anfacdo ood cilmigaaga ku nashrido ka dhigo marka faacdi sii alcilma cilmiga qadraw qadarkiisa waxadahu nasiibkiisa min alcamali bi ku dhamidda lagu dhaqmo xaggiisa uga nasiib xaalu ka ahday iyo wainzaalahu la dejintiisa mansilata booskiisa la dejiye cilmiga waxda ka digtoonow maslaka man qof wadadiis inaad qaado ka digtoonow iska ilaaha qof wadadiis laa yarjuuna allah ilaahay aan weynaynayn waqaaran weynayn laa yarjuuna allah laa yucadimuuna allah xaqa cadamatii Ah, amase laa yarjuuna allah alla aan ka baqayn waqaaran weynayntiis aan ka baqayn ah, marka yarjuuna suurat nuux suurat nuux laa yarjuuna lilaahi waqaaran saddex macan maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaaran maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaaran ibnu jariirku saddex macnaa ku bannaanu leeyahy yarjuuna damac aan damcayn maxaad la damac leedihi naxariista alle iyo yakaafuuna cabsi ma lakum laa tarjuuna lilaahi waqaar maxaad ilaahay aad uga cabsa ladihi iyo maxaad u weynay ladihi saddexdaas macno wey damac iyo khowf iyo tacdiim marka laa yucaimu man laa yucadimuuna lilaahi waqaaran man dad wadadiis inaad qaadto iska ilaale waxda ka digtoonow maslaka man qof wadadiis laa yarjuuna lilaahi ilaahi aan weynaynayn waqaaran laa yarjuuna lilaahi aan ilaahi uga cabsayn waqaaran weynayntiis aan ka cabsayn alladiina kuwaasoo yajcaluuna ka dhigaya alasaas asaaska xifda almansibi jagada in la ilaaliyo dad badan oo cilmi leh oo diin bartaa marka jagada loo dhiibo uu koow aasaas wuxuu ka dhigana jagadaas yaan lagaa qaadin ilaali wuxuu iska ilaalina wax kasta oo isdhihi kara amaa lagugu dhibsada aniga dad bulshadan ka dhexeeya bulshadana faasi iyo dad fiican isgu jirta haddaan ihahdo wanaaggaas ha la wada maro waa lay nibcaana jagadaaba laga qaada jagadaa layga qaada marka asal jagaduu ka dhigana markaasu wuxuu iska ilaana weliba meeshu hadday tahay meelaan diinta laga jeclayn kow qofka koobaad oo diinka la colaytamayo iska dhiga si loo yidhaho qofkaanu diin wax gaara ah, u dadaali maayo yaan la dhibsan qofkaan waa fiican dadkiisu ka midi bal dad rag dhoofdhoofa ah. oo waxay yidhahdeen ayraboorada gobol ka mid a waxayna calaamadiinin qofkay ka muuqata oo iska ilaalina markaasaan waxaa dhacay wuxuu yidhi shaydaannimo kuula dhaqmada sida shaydaankii kula dhaqma muxuu is leeyahay yuu yidhi yaan la dhihin islaamku u naxariista oon jagada lagaa qaado bal ka warrama dadka muslimiintaahu jecel yahay yaan lagu dhihin waxaana raadsadaa yidhi gabarkama madax qaawan iyo waxa weeyaan mid xunoo sigaar cabaaye kaas kaas si caadiga kuula dhaqmaa hadda ka warrama ina lilahi waina ah. saasay u safayin soo maaha wuxuu yidhi xabadkoo calaamad diineed ka muuqato markaad u jeedo wuxuu yidhi balaayo balaayo iskaga dhiga markuu kuu jeedo kafaafiir iska kacaho si loo yidhaahdo kaanuu islaam isagaaba naga neceb isagaaba naga neceb hadduu qofkaa si fiican ula dhaqmo wuuuleey waxaa lagu leeyahay qofkan waa qof diinta islaamka jecel waa dad muslimiinta u naxariisanaya jagadaa laga cayda kursigaa laga cayda hadde ka warram ina lilahi waina allow meeshaasana gey marka fayajcaluuna waxay ka dhigayaan alasaas asaaska xifda almansibi jagada la ilaalinteeda fayadwuuna waa laabayaan alsinatam carabyaalkooda can qowli اlxaqi xaqa inay ku hadlaan qof wanaagga amri mayaan xumaanta ka reebi mayaan wanaag inay ka hadlaan carabkooda waa ka ilaashanayaan haddii wax kastoo fisqiya oy arkaan reebi maayaan waxay isleeyihin diina lagugu arkaa qof diineed weyaa lagu leeyay ka warad qof ka cararay yaan lagu dhihin qof diiniya qofkaas halkuu jooga foga qalbi madooba wayaxmiluhum wuxuu ku xambaaraa wayaxmiluhum wuxuu dadkaas ku xambaaraa xubbulwilaayati jagajacaylka wilaayadu waa mas-uuliyaddii jagajacayl cala almujaaraati dadkiisa inuu dhinac kala socdo dadkiisa inuu dhinac kala socdo waxa wax alla meeshaan sigaar ha la cabo qabre ha la cabo xumaan kale ha la sameeyo dadkiisa inuu dhexda ka raaco cala almujaaraati inuu dadkiisa la socdo saasuu ku xambaara falzam laazim raximaka allah allah kuu naxariistee almuxaafadata ilaalin iyo xifdin calaa qiimatika qiimahaaga aad ilaalido war qiimahaaga ilaasho maxaad ku ilaaline bixifdi diinika diinkaaga inaad ilaashato wa cilmika cilmigaaga inaad ilaashato wa sharafi nafsika nafsadaada sharafteeda inaad ilaasato saaad u ilaaline bixikmatin xikmad ka tegi maydid xikmad shay walba meesha u haboon hadalka meesha u haboon aamuska meesha u haboon meel walba waa inaad qof oo maskax badan aad tahay oo wax kala debera hadalka meeshaana ku haboon hadalka meesha u haboon u munaasibkaad ku leedahay wa diraayatin cilmi waa inaad aqoon u leedahay sidaad dadka loola hadlo waxaad sheegaydana waa inaad aqoon u leedahay diraayadu waa cilmiga wa xusni siyaasatin maamul wanaag saasa yasuusu siyaasatan waxbuu maamulay maamul wanaag qof maamul wanaagsan maamulkiisa la jeclaado cadaaladiisa la jeclaado wax sheegidiisa iyo xikmadiisa la jeclaado waa inaad adeegsataa marka xikmad iyo cilmi iyo maamul wanaag intaasaad isku darsane ixfad illaaha ilaahay ilaali yaxfadka sagaa ku ilaalinaya haddaad istira bal fiiri qof ka nasiib daran qofka is haddaad ilaahay ku xirnaato ilaahay ku ilaalima waa ku dayaca haddaad waxa weeyaan banu aadanka rabitaankooda ilaalidana banu aadanka ku xifdina bal fiiriya qofkaas Ah, waa noocaas qofka xumaanta ka shaqayna wanaagga ka carara fadiilada ka carara radiilada u carara ilaahi weynaa waa ku kalsoonaa waay ma aaminsana haddaad ilaalido xuduudda alle ku waardiyeyna ma aaminsana laakiin wuxuu aaminay kuwaas banu aadanka oo uu arkay inaysan kayrka rabin kuwaas is yidhi haddaad ilaalido rabitaankooda ku ilaalinayn ka waa sidaas ah, dadka mu'miniintana maxaa la rabaa ilahay inay ku kalsoonaadaan ilaahay ku kalsoonow inuu ku ilaali karo ku kalsoonow asaga xuduudiisa ilaali asagaa ku ilaalinaya sidaasaa la rabaa ixfadillaahi ilaahay xifdi fi raqaa'i waktiga barwaaqada waktigaad qaniga tahay waktigaad caafimaad qabto waktiga aad la joogto ehelkaaga yaxfadka asagaa ku ilaalinaya fi shiddati dhibaato markay jirto asagaa ku ilaalinaya xadiiska laakiin lafdigii saas ma ahayn hoosuu inkugu qoranya ixfadillah yaxfadka waxaa ku xigtay ixfadillaah tajidu tujaaka tacaraf ila allah ilaahay isbar ilaahay oqoonso maaha ilaahay isbar macnaha wanaag ha kugu arko wey ilaahay isbar firaqaay waktiga barwaaqada yacrifka wuu ku garanaa fi shiddati oo awal awal alla miyuusan ku oqon waktiga barwaaqada yacrifka alla waa ku garanaa fi shiddati haadihi macrifa khaasa tan waa macrifo gaara cuthaymiin wuu yidhi fiiriya walaa yukalimuhum اllaahu walaa yanduru ilayhim ywma alqiyaamati walaa yusakiihim dadaa ilahay wuxuu leeyahy aakhira marka la tago ilaahay la hadli maa ilaahay fiiri maa maalinta qiyaamaha nadarkaasi la anfina waa maxay ma qofaan alla u jeedina jira oo alla ka qarsoon maya nadarku waa labo nadar caam ah iyo nadar khaas ah nadarku waa labo fiiro khaas ah iyo fiiro caam fiiro caamah wax alla ka qarsoon male gaal iyo muslim alla waa u jeeda cid kastana waa u jeedaa nadradan la diidaya waa nadro khaasa ah, waa naxariis inuu ku eego naxariis inuu ku eego wey taasaa la amfinaya tanna middaa lagu leeyahay tacaraf ilallahi ilaahay isbar fi raqaa'i oo wanaag ha kugu ogaado yacrifka waa ku garanaa fi shiddati waa macrifa khaasa macrifo khaasa wey maahan cilmigii guud waxaan cidaan alla aqoon uma jirto laakiin waa macrifa khaasa oo ah qofkii nusrada iyo gargaarka mudnaa inaad taha alla kugu ogaana si gaara marka alla kuu gargaaraya wey alla kuu gargaaraya alla kuu gargaaraya wain asbaxta haddaad noqoto marka wanaagiiyaad sheegtay wanaagiiyaad sheegtay wanaagga markaad sheegto waxa dhacda dad oo wanaaggu dhibaa jira dadka aad markaas mas-uulka ka tahay dad wanaaggu dhibaa jira oo hadday cadaaladda kugu arkaan oodan ogolayn laaluushka iyo kala goosashada iyo kala tuurashada iyo aadan ogolayn waa kugu kacayaan balaayay kuu abaabulayaan madaxta kale kugu dirayaan jagadaa lagaa cayrina nina aniga igu yidhi waxa weeyaan qolaa wax iisoo dhiibaanuu yidhi melyan lacaga markaasaa la yidhahda qola markaasaan ug tagaa qolada madaxda kaa markaasaan yidhi waryaado dadka aad haydaan aa lacagtan iigu soo dhiibay melyankan doolare ha loo qaybiye keena dadkii soo faydiya markaas yidhahdeen dadkaa iska daaya noo kala tuur markaasaan idha waxaa la yidhi ha kala tuuraninee dadka siiya <laughs> aa la isoo yidhi markaasuu yidhah war ma waa hadde dad asaga uu hayu mas-uul ka yihi markasuu le la kala tuurayn ordiga markaasaan dadkii u celiya aan idhaho waxaan siiya waa waay ayagana gaaji u baaba isagana mas-uulka ka waram marka dad kayr kuba dhibaa jiraba soo ma jeedin dad kayr kuba dhibo ayaa jira marka haddii inta cadaalad iyo wanaag lagugu arko laga qaado jagada taas dhib male jagada weliga maad haylee ha jagada kolleeba ka tegi horta ma jirto jagaad weliga hay doonto maxaa mawdaaba ku suga soomaa marka jaga adugu ha ka fakerin ilaahay cabsidiisa ka faker iyo mustaqbalkaaga aakiro wa in asbaxta haddaad noqoto caadilan mid ka maran min qilaadati اlwilaayati mas-uuliyadda la hah wa la gashado oo sida kuusha sida dahabka oo katiinadda dahabka taasaa la yidhahdaa caadilna waa qofaan sulka waxba ugu jirin sida gabadha aan dahab sulka ugu jirin kuul aysan ugu jirin gabadhaasa la caadila marka mas waxa laga dhigay sida kuul qoorta la geliyo kale ilaa mas-uuliyada loo geliya la yidhaha qofka soo ma marka markuu hayo wuxuu ka dhigan in qoorta katiirada ugu jirto markii laga qaada jegada inaan qorta waxba ugu jirin wa in asbaxta haddaad noqoto caadilan mid ka maran min qilaadati wilaayati mas-uuliyadda kuusheedii wa haadaakan waa jumla muctarida ee inta shardiyada jawaabkeeda waa soo socdaa wa haadaa ey tarkuka min alwilaaya inaad wilaayada ka tagtaa sabiiluka waa jidkaaga walow bacda xiinin wakti kadib ha noqotee taas horta waxba hadhilsan kollayba jaqadan weliga ma haydeen ugu dambayn waa un xataa leh lagaa qaadin marka taas waa waddadaadii wahaadaa tarkun wilaayaha sabiiluka waa jidkaagii walow bacda waqti kadib baha noqdeen falaa ba'sa dhib ma leh waa kana jawaabkii inta haddii jagadii aad lagaa qaado dhib ma fa fainahu qaadidda lagaa qaaday caslu maxmadatin waa shay laysku ammaano casilidiis laa caslu madamatin ceebayn casilideed maahan iyo wamanqasati nuqsaan macnaha qofka haddii isagoo shaqadii si cadliga ku gudana laga qaado waxaa la yidhahdaa caslu maxmada maxmadadu waa maa yuxmadu calayhi waa waa qofka lagu ammaano waa waxa qofka lagu ammaano marka adood si saxa ah wax u gudaa haddii lagaa qaado waa caslu maxmadatin laakiin ado mas-uuliyaddii haddaad inta dayacdo la yidhaha qofkan ma gudan karo lagaa qaada maxaa la yidhaha caslu madama madammaduna waa shayga laysku ceebeeyo waa hayga laisku eedeeyo marka haddaad adoo toosan lagaa qaado dhibaato male falaa baasa maxaa yeelay fainahu casligaasu caslu maxmadatin shay laysku ammaano casridiis weeye laa caslu madamatin mid laysku ceebeeyo casridiis maan iyo wamanqasatin wa min alcajabi wayaala wa min alcajiibi waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a anna bacda man dad gobolkood xurima laga hoojiyey qasdan ujeeddo kabiiran weyn qasadka weyn waa ilaahay riladiisa in la gaaro inuu ilaahay raalli kaa noqdo weyn dadka laga hoojiyo marka laga qadiyey wa min alcajiibi waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah, a bacda man dad gabalkood xurima laga hoojiyey qasdan ujeeddo kabiiran weyn oo min atawfiiqi waafajin ah laa yakuunu ku sugnaamaa cindahu agtiisa aliltisaamu ku dhaqmid uu diinka ku dhaqmo walinaabatu toobadkeen warujuucu u laabasho ilallaahi alla uu laabto ilaa bacda taqaacudi markuu jagada ka fadhiisto maahan markuu hawlgab noqdo jagada ka fariisto uu markaas masaajidka iskaga aruura oo safka hore fariisana faraha laalaaba oo waxa wey wardiga iska qabsana intuu jagada hayana waa faajir dadka dhibka uu ku hayo sharta uu ku hayo waad la yaabi waa la yaab mar alla markuu hawlgab noqdo uu leeyahay masaajidka iska aruuray marka bal waa ina iska gaara kolleyba waqti dambea la joogaa inaa lilaahi wa inaa marka fiiri markaas dadka wuxuu u tari karaa waxba uma tari karo marka dadka maxaa gaaray dhibkiisii dheeftiisiina dad ma gaarin ah, dheeftiisi dad ma gaarin markuu wax anfici karay waa markuu faajirka ahaa markaasuu wuxu uhi shiiqu fahaadaa qofkaas fahaadaa qofkaas wa in kaanad haba noqoto towbatu towbadiisu sharciyatun mid sharciya hadduu horta toobad sax la yimaado shuruuddii dhammaystiran waa laga aqbala shuur oo lama dhihi karo toobad laga aqbali maamkajagada laga qaado ama aad hawlgab noqoto ma la dhihi karo qofka towbadiisu sharci ba ha noqoto laakina diinow diinkiisa iyo wa diin alcajaa-isi habraha duqaha diintoodu sawaan waa isku mid hooyo cajuuse oo meel taalla alla kacabsigeedu dadka xuu gaarsiina wax weyn gaarsiima lakin ayadu anfaca soo maaha kana markuu jagada ka fadhiistay waxa weye hadduu hadda toobad keeno asaga waa anfacayda lama dhigi karo ku anfici me laakiin dadka waxba uma gasho dadka dhibkiisii unbaa gaaray dhibkiisii gaaray meeshaas alifraxmale ka bilaabaad maqle mar uu sagaashan sano jiro suu dadka u cadaabayay oo dadka u laynayay waa tegayo meelahaas <laughs> yamaneedu uu hadda raxmalaha loo dhigaa ninkii waa wanaagsanaad aad maqle marka anagu dhihi mayno alla toobad ka aqbali ma ma la dhihi karo qofku atuu nool yahay alifraxmadiisa iska bilowda laakiin ha ogaado shartiisii ummadoo dhan aa dhadhamiday laakiin kayrkiisu dadka ma gaaraayo marka war maalinka fursadda aad haysato kayrkaagu dadka gaarayo maalinkaas waxa wey maalinkaas ka faaidayso fursadda iska dayicin doqonnimo weeye markaasuu yidhi wain kaanad fa haadaa qofkaasoo kale wain kaanad haba noqoto tawbatu towbadiisu sharciyatun mid sharci loo nisbeeyey wain kaanat tawbatu sharciyatan weeye meeshaas soo qadarkii kaana maaha allahumustacaan waa khabarkii kaana waa in kaana tawbatu ha noqoto sharciyatan mid sharci loo nisbeeyey laakina diinu diinkiisa wa diin alcajaa'isi iyo diinka habraha cajaa'istaa sawaan waa isku mid id cilladu waxay tahay laa yatacaddaa ma gudbayo nafcu waxtarkiisa amaa waqtu wilaayatihi waqtiguu mas-uuliyadda hayey xaalal xaajati baahida xaaladeeda xaal waqtigaasu ahaa ilaa tacadii nafcihi waxtarkiis inuu gudbona loo baahnaa fatajiduhu waxaad ku ogaanaydaa min acdam innaasi dadka kan ugu weyn inuu yahay fujuuran faajirnimada wa dararan dhibaatada uu dadka dhiba ow amase hadduu ugu roonaado baarid alqalbi mid qalbi qabo wax daroon dareen laawa oon xumaanta dhibsan uu iska yihi haa baraf ah. oon munkarka dhibsan mid qalbi qabo baarid alqalbi waa qofan qiiro lahayn qiirolaawa dayuuth ah akrasa lisaan carab go-an can ilxaqa xaqa ka carab go-an waa akras hadalka xaqa ma karo akhrasa lisaani oo ka carab la can ilxaqa xaqa fanacuudu billaah ilaahaan ka magan min alkhudlaani hoojinta qofkaas waa la hoojiyey kayrkii waa la seejiyey soomaa ilaahayaan ka magan marka qof walbow fursaddu waa maalmaha aad nooshahaye waa laga faa'iidaystaa wanaagga adoon waxa weyan xuduudda ka gudbay masaalix mafaasida fiirinaya aa wanaagga la sheega allah subxana wa tacala alam sala allah calaa nabiyina mxamed